almakaarihi ala maysagaati maysagaad korsha laka kamilo adoo ka hadaas oo dhuboob oo kale jarasay la kamil dadjadid la kamil wa taasa may bo ilaahay dambi ka tartare tarjimka kor wele wakasrat lkhudaa tilaabyaalana la badi waay ila lmasaajidi masaajid tilaabgaadka la badi waay oo markastaba masaajidka salaada meelkalan katukune masaajidka lay katukuto waintidaaru salaati salaad sugowsha waay bacda salaati salaada hooba tukuto salaada kalaadana sii sugto fadalikum isinkaasi aribaabo dhufees galowsin haadiyo aribaab maylare huwa ribaab maylan kasay muraababat lmujaahidi lanka mujaahidka fii ho fi sabillahi kajihaadaw meelika habisimi cala sakari fongorto fongortuska jarood oo seerigsusuruyi cudoodusu fidhiyo meelika jar isticdaadan limuhaajamati lcaduwi cudowkaasaysilan ku horseedo meelanka jaro dhahantaas meelanka jirahayto wasabran caleyhi alal aduwi wa cudowkaas korshay meel kastabaraw kaasa lere ribaas walacmaal lmadkuratu aylan mufaabiratun yen wasabrun cala ma yakrahu cala nafsiy ilan nafsogda masaajidkan kahabisadirsadaas haye waysadan goboobkan eho aminkan kagoboshadaas o kawaysashadaas goboobkan jarona dhibsadaas haye tilaabada masaajidka markasalan baawna dhibsadaas walaagasto maylamidayna kalkan adoo dhufeeska jarto dhibsadahays oo kale fadalikum isinkaas arribaadu dhufees galow iyo sinhaadi ama fadalikum istinkaas fadalikum almadkuuro tidin la sheegi may haday aribaado nafs xabsu nafsi nafta xabiso shaya sin haadi nafta la xabiso oo fi sabil lakaabis oo kaliya sin haadi aribaado dhufeesgalo haadi ama aribaado nafta xabiso shay haadi rawa mayure wadesan yani waa kay muslimun alxadis sadis ashar hadiska tamiliha marwiyun an abi musa alashari radi allahu taala anhu qaala abu musa may ka goole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shema goole man gofal gofkis allah manka tukado albardayni lamadi gobgoboobayen tukdo dakala wamankaas aljanata gale mutafakun albardani macnaha wasog alaslulay waay rasulka mere sala allahu alayhi wasalam man gofal gofkis allahu amanka tukado albardayni lamadi gagoboobnaayen tukado oo waktiga goboobka kaaadanaayen tukado dakala wamankaas aljanata jinada gale mutafakun aley jamaalka tukadaas albardani macnaha wasubxu alasl waay salaasubay asar wakti goboob ay la tukaday asaabi cashara diski tumi todobaad marwiyon anhu an abi musa gal abu musa may ka golay kala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulka may golay ida marida alcabdu odoon hadi jirdo o saafara huwa cabdigi hadi safaro kutiba lah lilcabdi odoonka langabtuga miluma aladigi oo kale langabtuga kana alcabd odoonka yacmal amal falay muqiman ala kawni muqiman alay saxiihan ala kawni saxiihan alay kifiya kawama yuray hadiskan albukaariyo cibaadadii ad bilawt ida marida alcabdu ari rasuulka sala lahu alay wasalam odoon hadi jirdo xanuunsado hordaan cibaado samey jaray jirdo cibaadadii samey wa o saafar alabd odoonki safaro kutiba walabtuga ilaw lilabdi odoonki lahantisa lang abtuge milo ma alladigi milo ma aladigi misl shaya lang abtuge kana alabd odoonki amalo malfalaay muqiman haala kawni muqiman haleyki idisroog idisroog wali cibaade akri jare juski akri jaray salaatuleelki tukudaaye yani wa kay wali isdhiiba dong ajarson dareere wa oo jiridi kureebti mismee safarki kureebi saxihan aley milo ma kutiba lawli lilabdi lang abtuge milo ma aladigi oo kale lang abtuge kana alcabd adoonka ba yacmal amalfalaay muqiman hala kawni muqiman halay kinagin amalfalaay o disrogi saxiyan hala kawni saxiyan halay kifiya amalfalaay kiyalan abtugeer wal buaari buaari adkana weriyey ajarkein soodele kolka oo badi darogdob ibaado badan samey jarti ama adoo fiyaawtob ibaado badan samey jarti ooba jiras ibaadadi badanatajarsaslakin dareerow aladiya thamina cashara xadiidkii tuman iyon yaw lama can jaabirin radi allahu taala canhu qaala jaabir may ka gore qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka golay macruufin winaag kasta oo shareecadini winaag sinilaka kasaw sadakatun lay waay ka sadakati sadaka oo kale limidayo ajarki sadakada oo kale laku hele macruuf winaag kasta waadalko faylkaadali lanko walaagon kaalmaa macruuf badanyi kulu macruufin walba la kasaw oo shareecada dhahdiya winaag lan kasaw dhamaantiis sadakatun ka sadakatin sadaka oo kale limidayo ajarki saasa limidayo rawahu lbukaariy adis wuriy warawa may kala wuriyay adis muslim imam muslim riwaayat udayfata udayfa riwaayadiisa ku yiri radi lahu taala anhu ataasi cashara didka tumi sagaalaad marwiyin anhu an jaabirin mayli kuriye gaala jaabir may kagolay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may kagolay mamin muslimin lang muslime majer muslimkaasoo yakrisu tilaalaw garsan tilaalaw tilaalaw majer ilaa kaana maagi haade ukila la aamay minhu min al magrusi magruska sijala ku aami yan haade lahu lilkaaris yan haade sadakatan an haade wamaa suriga malhal wamaagiyan haade suriga laado minhu min almakrusi likuhado lahu lil karisi kariska lahanti sadakatan sadagin haade walaa yarza munuqsaamiho alkarsa tilaalka soy aadun munuqsaami ila kana sadakatan kana huwa ay yani kana almakrusu kila tilaali haade lahu lilkarisi sadakatan lain haadira wama yuri adidku muslimun wafi riwaayatin lahu limuslim falaa yakris lmuslimu lang muslim matilaal nafyi waay karsan tilaalo matilaal o fayakula amo minhu min almakrusi insaan kuam walaa daabatn kuaanta walaa daydn shimbir kuam ilaa kaana ahaday kana almakul kila ami ahaday lah lilgarisi sadagatan an haday ila ywm alqiyaama qiyaama maalinten dilku deelaaw hadidku thamin cashar asaasi cashar afaday radi allahu taala an marwiyin wal wuriyey anhu an jaabirin qala jaabir meri qala rasuul sala allahu alay salam ilahi rasulka may ka golay ma min muslimin lang muslim majar muslimkaas oo yakris huwa muslimka tilaalaw garsan tilaal tilaalaw ged aburaw majar ilaa kana ma aladigi haade ukila la aamay minhu min almakrusi kan la tilaalhesalaku aamin haadey law lilkarisi kariski lahaantisan sadagatan sadagan haade a wama wakana ma aladigi haade suriga lahaday minhu min almakrusi kan la tilaalhesalaku aadina law lilkarisi an haadey sadagatan sadagin haade walaa yarza munusaami ho almakrusa kan la tilaali aadun aad munusaami ila kana yani wa kay ila kana ila kana huwa yani shaygi la nuqsaami haade law lilgaarisiyan haade sadakatan sadagin haade ila kana shay ahad manuqsaamiyo makruski masunuqsaamiya ila kana shay shaygi la shay mangus wa shaygi la nuqsaami haade law lilgaarisi gaariski lahantisa sadagan haade geedki walilkuamay lakunuqsaami sadagin nagadawlanka gaariske la walaa yarza manuqsaami ho kila tilaali aadun haadma nuqsaami ilaa kana yani wa kay shay shaygii la nuqsaami haade law lilkaarisi kaariski lahantisa sadakatan sadakan haade wa rawa mayuriy adidka muslimun awri wa fi riwaayatin law limuslim falaa yakrisu lmuslimu lang muslim matilaal karsan tilaalo matilaal oo fa yakula reed aamo minhu min almakrusi kila tilaal heshe insaanun ku aamo walaa daabatun ku aant walaa dayrun shimbir ku aant ilaa kana lahu ilaa kana lmakulu ila kana huwa makulki kila ami haaday law lilgaarisi kitila lilhantisa sadagatan haaday ilaa yawm alqiyaama qiyaama maalinteed sadagan haaday waay reerti misgeedi abuurtisirlaydi aanti sadagi kin haaday walilay yani walan walba ad abuurtisaaso sadagi kin sugnaadeen wafi riwaayatin law limuslim riwaaya musliman sugnaati laa yakrisu muslimun lang muslim imtilaala ersan tilaala mtilaal walaa yazracu huwa muslimki ma abuuro zarcan abuur ma abuur fa yaakula reed minhu min al zarci zarcigi heshe ku aamo insaanun ku aam minhu min algarsi garsigi heshe ku aamo insaanun ku aam walaa daabatun ku aamta walaa shayin ku aam ilaa kanat hiya yani mahaymay hadase darcidi hadase lah lilgarisi sadakatan sadag ingnagadaasa wafiha warawaya mahay muslimi bukaariye oo xadiidki wuriyen jamiica ngaaling min riwaayati anas ibni malik anas binu maliga kuriyen qawluhu yarzahu kugoli e yankusuhu nuqsaamiya waay wafi riwaayati law limuslim laa yakrisu qala nabiy law may kagolay sala allahu alayhi wasalam laa yakrisu muslimu la muslima matilaal karsan tilaal matilaal walaa yazracu ma abuura huwa muslim zarcan abuur ma abuur hooreysa yakula amo minhu min azarci daragaaso heshareed insaanun ku am walaa daabatun ku aamto walaa shayun shay ku am ilaa kanat yani may bahaadase kanat yani waa kay tila ami wa kanat ilma'kulatu tano la aamay may haadas oo saragil ku aamay mise karsigil ku aamay ila kanat ilmakulatu tano la aamay haadas lahu lilkaarisi kaariski lahantisa sadagatan sadagan haadas waay warawaya xadiiska muslim ba weriyey kan warawaya may kala weriyey xadiiskan kan e jamiican haalihin muslimi bukaar warawaya muslimi bukaariya xadiiskan weriyen jamiican haalihin min riwaayati anasin anas riwaayadiisa kuriyen radialahu qawluhu qawl nabi nabo goolshay yarza nuqsaamiyaw mahana yani insaanu waa faacilka yarza insaanu hu shaygas nuqsaamiyaw mahanka gooli e yanqusu huwa insaan nuqsaamiya hu shay nuqsaamiya waay mahanu ilaa hadi nuqsaamiya bajarshay halele alxadiis alcishroon xadiiski laban tumaad marwiyun canhu ana jaabirin jaabir may bal kuriyay radialahu taala anhu ala jaabirin ninka gooli araada banu salimata qabiilado banu salim leeraw reer madine waa dooneen an yantagilo ini guuran gurba masjidi masaajidka meelondhohan guuran adoonen fabalaga dalika yani waa kay iraadadaas saase waa may deertey rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam deerti fabalaga dalika alamru amarkaas kaase min iraadatihim doonastooda eh alintigaala doonahayan eh waa rasuul deerti sala allahu alayhi wasalam faqaala mustafa sala allahu alayhi wasalam lahum libani salimata may ngaray inahu shaaniya gad balaga ma ay deerey niyan <clears throat> hay deeray anakum isimi banu salimatin turiduna fadahitan an tantagilo guurtan fadahitan gorbal masjidi masaai melondhohan guurtan fadahitan gaalo asaab gaalo banu salime mere naam ha ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo kadaradna dognay dalika alintigaala gurowkaasa fadahayno faqaala nabiyna omay ka goolay bani salimata ya bani salima reer banu salim oy diyaarakum ilzamu laazima diyaarakum daariyaalkin laazima tuktab hal abtuge aataarukum raadiyaalkin diyaarakum ilzamu diyaarakum daariyaalkin laazima tugtab hal abtugay aataarukum raabiyaalki masaajidi ntadeerasanga tilaabo gaardama jarasing abtugay rawa muslima muslimiy waadis wuriye wafi riwaayatin ina bikuli khatwatin tilaabo kasta qobodiye ahaatay darajatan darjiye ahaatay rawa mayuriy hadiska muslima warawaahu lbukhaariy aydan bimacnaahu macna lhadis hadiska macnaa shay min riwaayati anasin anas riwaayadiis ya banu salimata banu salima bikasri laamiya laakri salima qabiilatun hiya banu salimad qabiilatun waa qabiiladu macrufatu macrufa ho min alansaari kumid radi allahu taala anhu wa aathaarhm macnaa khudahum tilaabiyaalkooda lay alxadid lcishruun marwiyin anhu an jaabirin mayl kuriye gaala jaabir ininka kol eraada banu salima qabiilko reer banu salim leerawa dooneen ay yantagilo ini guuran yafadeen gurbal masjidi masaajidka meelanaw masjid rasuul meelanaw xaafidyo dheer aytay reer masaajidka ni dheeradyarena koy xaafid masaajidka baaloshe binaaw aytay koy meel hadega ay tareen fabalaga may deerey alika yani wa kay dalika almadkuru dalika alamru amarkaas kaase min alintiqaali min iraadati lintiqaali waha dalika alamru amarkaas kaase oo min iraadati lintiqaali guurow doonaseed eye rasuulalahi deerti dadkaasa guurow fadaanga lei faqala rasuulu sala lahu alayه wasalam lahum libani salima maynga inahu shaniye kad balaga ma ideerey ni anakum ni an ma ideerey anakum isinba reer banu salim asin turiduna fadahaytan an tantagilo ini guurtan fadahaytan qurba almasjid misaajid meelon guurtan fadahaytan faqaalu mere nacam haasasafadayn ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo kadarabnaa doongay dalika kaas intigaalkaas dalikala intigaala gurow kaasafadayn faqaala nabiy naumay ka golay bani salimata ya bani salima reer banu salimoy diyaarakum ilzamu diyaarakum daariyaalkin laazima falaa tatrukuha daariyaalkin utabten walaa tantabilu minha daariyaalkin isguurtani meeli isku degnaada tugtab hadii faidinka koes mey meeli degnaan tugtab wal abtuge aahaarukumal isin abtuge guurowkin oo ahaar raadiyaalki tilaabadii oo mir dheera kutabasa masaaidkan dareersan tilaabo gaada majargoone kualaansan oob laakin masaaidkan baatan khilaafsan kolka meel isku degnaada jar badan helaansan tuktabul abtugay aataarukum raadiyaalkin alasin abtugay tilaabo gaada majara kualaansan diyaarakum ilzamu diyaarakum daariyaalkin laazima bawrikrilay ilzamu laazima diyaarakum laazima tuktab hal abtugay aataarukum raadiyaalkin lasin abtuge tuktab hal abtuge aataarukum raadiyaalkin hal abtuge e daariyaalkin laazima rawaa musliman waasirkana weriyey وaفi riوaayati ina bkuli خadوatin abtugoka fasray riوaaya yani wal abtugoa walal abtugome o walal ina bikuli khadوatin tilaabo kasta darajatan darjiya kasugnaati tilaabada gaardoob darji kaelaas oo ilahay yani adanka dhawaado so yani jinad dhahde darji kaelaas rawaamay wuriy hadiska muslima muslim iya wuri warawaamay kala wuriyey hadiska albukaariy ma wuriye bimacnah macna alhadidi hadiska hadid lamacne wuriye min riwaayati anas anas bin malik riwaayadiis radi allahu taala anu yaka wuri وبنو سلمة بkasr lam i قaبيلة hiy بنو سلمة قaبيلة وa قaبيلadaas معروفة بkasa قaبيلadaasoo min الaنصاr anصاr kumid رaضي الله taعaلa anه وaatاarهم معنah mayba kudاhm tilaabyaalkood la الحadيث الحادي والعشrون xadيثki labati koaad marwiyn an abi منir abilمنir abilمنir iya lakuri magaش ubay بن كعبin رaضي الله taعaلa anه qala ubay may kagoolay kana rajul rajulka may haday laa aclam ana anan ogaan iyahaadi rajula ogaan rajulkaasoo abada fog min almasjid kafog minhu min arajul kafog maay masaajidka dadka melo degnahay langlankaas masaajidka dheer alang ogaaniyo jarjar wakana shanu shanag mayaaday laa tukdi ngefaan rajulkaasoy taasate salaatu salaad ngefaan faqiila law lirajuli may ngara o gultu law lirajuli may ngara anif law ishtarayta shiraysato ximaaran dameer shiraysato tarkub anta tarkab anta alkoraasu ximaarka koraasa fi dalmaay mugdiyaalka koraas shiraysat wa fi ramlaayi horonkaada shiraysat lakanaasa taasafay lahaytiw faqaala rajulki mereg maa yasuru ma faraagiliya ni faraagiliya ana manzili gurigaybo kaainun hado ilaa jambi lmasjid misaajidinishenti ka haad mi faraagiliya maywalinian uriidu may dooney an yuktaba ini labto walian lahantay mashiyaaya socodkay liinabtugiyo fade ila lmasjid insooda warujuuci nagashaday liinabtugo fade ida ida waktigi rajactu ana nagad ahli faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulkime kole kad jamaca allahu ilahay kulmiya lakad lahanta dalika lmadkura kin kulmi kula kula dalika kaas kuli sheekin kulmi sawama yura adidka muslim wafi riwaayatin ina lakaad mayla samacta sarta walyajaru sutiyalata aram la macnaa walarl adlilere alati ardaas asaaba siibayoha arad alxaru kulala shadid doron horankila wa maylia hadis lxaadi walashruuna nabi mundir magaashay ubay bni kacbin abilmundir kuridiso ay radialahu taala an mucalimki gaarigahay wa qaala ubay binu kacb saxaabigi jalilkaamere kaana rajul rajulka may haaday laa aclamu ana inan ogaani haaday rajulan rajulan ogaan rajulkaasoo abcada fogaasho badan min almasjid ku dheeran badan minhu min arajul ku fogaasho badan ana ogaan ihaada rajulka oo masaajidka dadkan ka dheer ihaada jari wakana wara wakana shanu shanu mayaaday laa tukdi saasatin gafaan rajulka salaatun gafaan usoo masaajid dadka oo haafido degan lankan dheerey iyo masaajidka rasuulka tukadi jira salaadan gafaan faqiila lah lirajuli maylingaray o fakultu shakraawa fakultu anibe ubaya leh fakultu an naftay ubay ahaa lah lirajuli mengalag law ishtarayta ada shiraysado lahaystay ximaaran dameerkooda shiraysado faday tarkabu antaada koraasoho ximaarka fi dalmaay mubdug dhadis ada koro fadi shiraysado faday wa fi ramlaay horanka dhadis ada koro fadi shiraysado fadi lakana asan lo horteeda langalngortiliya taasafay lahada lahayd faqaala rajulu rajulkisu niyadiisa dheer hortod geliya meerag maa yasuru ma faragiliyaw niyan mi faragiliyaw ana manzili guriga ilaa jambi lmasjid misaajid ilishahaado may faragriye may wala ini an may dooney an yuktaba ini lingabtug niran dheera bajar badan kola inin an yuktaba li mashiyaaya socodkay lingabtug iyo fade ila lmasjid n socda warujuuci nagshaday lingabtug ida waktigi rajacto nagda ila halyoranjeedi hanagad ilan khayr hoo badan bata hadin hoob hanagdaas khayrkile kunagda tajarkasilen dareere yani lamadaas lingabtugo fade horanjeedi hanagad ba ajarkay lingabtugo fade hoobi oh, masaaidka nilisha gurigay nagadona ajarkaas mahelaw saasa fade ureed faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagooley kad jamaca allahu ilahi in kulmiyey lakaad lahanta akin kulmi dalika almadkuur akin kulmi kula kula dalika min sawaabi lmasyi wa min sawaabi rujuci iya ilahi kin kulmiyo socodki masaajintarerasi sawaabshay wa min sawaabi rujuc lamadb ilahi kin kulmiya kad jamaca allahu ilahi kulmiyey lakaad lahanta akin kulmi dalika almadkuura madkuurkaas kaase yakin kulmi kulahu kula dalika almadkuur madkurkaas kaase kuli shay yakin yakin kulmi min kitaabati lmashika yani min mashika min sawaabi mashika wa min sawaabi rujucika waa madkurka yani masocodka ajarshay nagashada ajarshay intaasa ilahay kin kulmiya kawaa muslimin kolkan furugul kheer kheerka diyaalshayni badinyiga daliilin kawaa mayuri adisku muslimin wa fi riwaayatin ina laka adamay lata maxtasabta wali ajar hubsatiya lato adamay ajar hubsata ini horinjeed ajar kasi hanagadi dahnagadaas ajar goosima lamadi beeraas wal ajar hubsati ina laka admaylatama walaagelata ixtasabta ajar hubsatay aramlaau macnaahu ramlo maylere macnaahu ay yani alardu arli ramle lere horong arlo horong ele alardu alati aradaas asaaba asiibehe aradiyede alxaru kuleel ashadiid doron asiibiye ramlo lere horong athani walcishruun hadiski labaatan yoni lama an abi muhamadin abi muhamed mayli kuriyey isin sheelana cabdillaahi bin cumar camrin cabdillaahi bin cumar bin caas radiallahu taala anhuma qala cabdالlahi may ka golay qala rasul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulki may ka golay arbacuna afarton haslatan min haslatin arang eh afarton aramood afarton hasle aclaaha acla arbiciin afarton katangkasarayton manihat lanzi irin iskis idmaantasiyawshay iyo ma min caamirin koo shaqeeya camal falaw majar caamilkaasoo yacmalo camal falaw bihaslatin halinto haslada oo minha min alarbiciin afarton kaas haslo kumid camal falaw majar rajaa sawaabiha sawaab lkaslati kasladiyeede sawaabkeed rajeeyo shamal falaw majar watasdiiga mawcuudiha mawcuudi lkaslati kasladiyeede balangaadkeeda rumaayo shamal falaw majar ilaa adkala allahu ilahay geliye u e waa kay caamilkaas ya geliye biha bisababiha sabab lkaslati kasladiyeede sababkeedi ilahay aljanata ka geliye wa hawaama yureyo xadiiskan albukaariyo almanixatu maylnijeede an yucdiya huwa rajul malig an yucdiya huwa maalig inisiyo rajula aakara rajul kokal iyaha almamixata tan irmaantadasiy liyakula liyashraba huwa rajulkaas indhama labanaha labanal manixati irmaantadeede wanti indhama uma yaruda huwa rajulki radiyaha almanixata ilayhi ila lmalik malik reed markadam radiyo wantiba ku dhamayso athani walcishruun an abi muhamadin cabdillahi bin camr bn alcaas radi allahu taala anhuma qaala cabdllahi may ka gole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sima gole arbacuuna farton haslatan min haslatin arang afartun aramood yani aclaaha acla arbaciin afartunka tangasarayton manihat lcansi irin iskis isirmaantisiyawshay esta irinkiis irmaantiyawshay hadi manihat lcansi yaler almanixatu maynagdaas hobler shaatun o bagaratun o naaqatun xaluudun lay ay neefada neefka irin haadoy loo haadoy geel haadoy oo irmaante lanki maaligee lanko kala siyaayo wantiha dhamaw wantohoba dhamas hanagaw irmaanti kolkun aslatun ahay arbacuuna fartun asla min asla aclaaha acla arbaciina fartun kansarayton maniatul ansi irin iski isilmaantisyo shayata ma min caamilin lang camal falaw ma jaro caamilkaas oo yacmalu camal falaw bikaslatin aranto camal falaw kasladaas oo minha min alarbaciina fartunkaas kumide camal falaw ma jaro rajaa hawaabiya hawaabi lkasla kasladiyaade hawaabsha rajeeyosh camal falaw ma jaro watasdiiga mawcuudiha mawcuudi lkasla kasladiyaade balangaaskeeda rumayowsha camal falaw ma jaro ilaa dakala lah ilahay basaasare intaas ajar leleba rasuulka sheegay ajarkaaso hel leh hoosaasan rumaysan amalfalaw ma jar ilan shay kastoo cibaade marka sameeyaas ajarka laki sheegin inaad rumayto ajarkaasa lehla dooneerto yalafade ilaa dakala allahu ilahay geliyehu caamilkaaso ya geliye biha bisababiha sabab ilkhaslati khasbadaas safartunkaas eh fi susuubi sababkeediya ilahay aljanata kageliya si haato rawaa mayurey adidka albukaariyo kolkum borogol kheer imi badanyin kasrat durug lkhair yadisbiye wadiyaalka khairka badan yima afarton armood si ada samaydo jinasabisha kagalaasaba sheegaado rawamayure hadiska albuaari almanicatu manico maylera an yucdiya huwa malik inisiyo hu rajulan aakara rajulka okal iyaha almanicata tiirmaantada siyo liyakula liyashraba huwa khairkas liyashraba huwa rajulkaaso isindamo labanaha laban almanica tiirmaantadaas huntihandamo uma yarudda huwa mahi lankusuge ho rajulka radiyaw ha almanixata iy ilahi ila mari marig reedon radiyaw taasa lele mane eh. alxadithu thaani ishron xadiiska labaatki sedahaad marwiyon can cadiy bni xaatimin radia allahu tacaala canhu cadi bin xaatim elkuriye gaala cadi nikagol samictu nabiya nabagiyo dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu nabag halka kola dheegi itaqu naara naarku dhoorsada walow bishiki tamratin timirto farulsha bahate mutafaqun aleyh hadiskuna mutafaq wafi riwaayati lahuma alxadis halis alishron an abi hatim radia lahu taala anhu qaala adi may ka gole samictu nabiya nabaga adeegi sala lahu alayhi wasalam yaqul nabaga halka gole adeegi ittaqu naara naar kadoorsada naar isku jaraa naar kadoorsada walaw bishaki tamratin timirto fogshe bahaade timirto fogshe bahaade naar kadoorsada yani wala isun kadoorsada fadeen gaashangan samayslawa ittaqu naara naar kadoorsada walaw bishaki tamratin walaw bisadagati shiki tamratin timirto faruurshe sadagayta malka kadoorsatee sadagadaas waa taasin badbaadide e kaashan weydiya mutafakun aley baabu durug lkhair badan tahta timirtoo farurshe yan lay kere mutafakun aleyh wafi riwaayati lahuma lilbukariy wamuslim canhu can cadiy bni xaatimin cadi binu xaatim laylkuri gaala cadi may ka goray qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ka goray ma minkum ma minkum isin isin kumidahan min axadin axadon ahad sin kumidaadi majar ilaa sayukalimu may lahadlo doone hu ahad kaasoy rabu rabulahadi hadka rabishe lahadlo doon laysa baynahu bayn alahad wa baynahu bayn allahi ala dhadi on haadana tarjumaano lang lamadi on tarjuma on haadaan oo gof kastaba kalimat lcarabiya ka hadlay yani way lugatu ahliljana balere carabiga fayanduru firiye ahadki haymana midig minhu min alahad ahadki midigtisa firiye lang oo kale waa falaa yaraa huwa ahadki ilaa ma camal kheri shardadama ushormarsadi maahin wayanduru firiye ashama bida minhu min alahad ahadki midigtisa firiye falaa yara huwa adki maragaw ilaa ma kheer i shar gadama is hormarsadi ma walalwal hormarsadi hortis yaalan wayandur huwa adki fiiriye bayna yaday yadayla aadka hortisa fiiriye falaa yara huwa aadki maragaw ilaa naara naar arag maahin tilgaa waji waji laha aad kujise gaabilshayna alhati naara naarka isku jara naarka dhoorsada walo bishaki tamratin timirto dhinishe bahaatay faman lam yajid ankin heraan ahay fa bikalimatin falyatakihi dhoorsudoy bikalimatin dhoorsudoy kalimadaasoo طayibatin dibe wafi riatin lahuma lbuaari وamuslim anhu an adi bni hatim qala adi may gole gaala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka may ka gole yani wa kay maaminkum isin isin kumid ha min axadin axadun hasin kumid haadi majer ilaa yani sa yukalimu may lahadlo doone haddaba diyaaran nagdey hu axadkaasoy rabu rabishay lahadlo doon giyaamadilidirwa kofkas ilahi horturumey lahadle laysa sha xaqiigi way xaqiig laysa baynahu bayna alaxad aadkaasoy dhadisi wa bayna bayn allahi ala dhadiyon haadana tarjumaan tarjumaan haan ofkaan tarjumey luga arbeed makason haan daskadon lugatulcarabi laylakadal giyaamatilibe oo yani wa kay lugatu ahliljana balera ahluljana wala iskalaadalhan carabi lay carabi ha haatay carabi laylakadal hadhowti wali hadhowti halka hadalo liliyakasifaylan barato masalan ma wala addunya laylakadoolayo saas oo kale yani saas saamay kufaylaha lugadasiida luga arbeed diinta eh, barat fayanduru aymana minhu fayandur huwa aadki sudaha firiye aymana midigya firiye minhu min aadi aadki midigdisasha firiye jihat alyamin ya firiye falaa yaraa huwa aadki ma aragaw ilaa ma camal la erage kadamahu aadki horumarsaday camalki addunya su hormarsadi oo kheereyin oo sharciyin walaasday in khayran fa kheer wain sharan fa shar yoogi arage wayandur huwa aadki firiye ashama bidiya firiye ilaa janibi shimaalihi mana yodamaya aymana ilaa janibi ilaa janib ayman ya fiiriye kana ashama ilaa janibi shimaali ya fiiriye bid jinisha bideed ya fiiriye a ashama bidi ya fiiriye minhu min alas aadka bidtis jinis dinig bideeda fiiriye falaa yaraahu ahadki ma ilaa ma camal khayr shar walihaado qadama huwa ahadka horumari la arage wayanduru huwa ahadka fiiriyey bayna yaday yaday laadi ahadki hortisa fiiriye falaa yaraa huwa ahadki ma aragaw naara naar la arage tilgaa waji waji lahaad askujishay gaadilshayn haal haati fatau naara naar isku jara fatau isku jara naara naar isku jara walow bishiki tamratin timirto faruurshe bahada isku jara naar faman lam yajid lankin halaan sadagadaas hata saasan yar fa bikalimatin falyattakihi doorsadoy bikalimatin ka doorsadoy kalimadaas oo dayibatin kalimohom ay ka hadalne kalima faylin ay ka hadaloy taasaab ka badbaadey araabi walishruun hadinki labaatiyo afaraad an anasin radiallahu taala anhu gaala anas may ka gole qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkima kole in allaha taala ilahay mayarda huwa ilahi raadla nagday an lcabdi odon shay karaadla nagday an yakulaha huwa cabdiga ama karaadla nagde alaklata amis amaw fayaxmadu mahdiyahu allaha taala alayhi cala alaklati kuuskisuga ilahi kamaadiyaw o yashrab alcabdu doonki dhamaayo asharbata halmar dhamaw dhamaw fayaxmadu mahdiyahu allaha taala alayhi ala sharbati dhamiskeedaha ilahi kamaadiya ilahina karaadla nagday wa fawama yure wa kiska muslimun واlaklat bfat amsal riwaya algadwat qura aw اlcashrat cashr intaas intaas a arabi اlcishruun an anas radi alahu taala an qala anas may ka golay qala rasul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsa may ka golay yani wa ka in allaha taala ilahy layardaa huwa ala raadla nagade an lcabdi odoon hesheeya karaadla nagade an yakula alcabdu odoonka ama karaadla nagade alaklata qura amaw misgado amaw fa fayaxmadu huwa cabdigin maxdiyaayo hu allah taalaan maxdiyo markin guriga alxamdulilahi ladi adcamana wasagaana wajacalana muslimiin oo kale rawa ilahin kamaxdiyaw alayha cala alaklati amas ilahin kamaxdiyaw o yashrab alcabdu odoonki dhamaayo yani wa kay asharbata halmar dhamawna dhamaw oo bi walaabaw fayaxmadu cabdigi hadin huwa cabdigin mahdiya hu allaha taala alayha cala sharbati ilahin kamaxdiyaw yani wa kay taas taasa ilahay kakaraada nagadew kolkan baaba durug lkhair bin edan adoo walaante alamdulilah ti adin ilahi kalaaa rawa ma yuri adku muslimun walaklatu amowka maylanijeeda bifatl hamza alaakrin wahiya aklada mayle wa algadwatu kalaho may algadwatu yani qura aw alcashwatu casho intaasna mana alkhamis walcishruun xadiidki labaati shanaad can abi musa alashcari radi allahu taala an an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naw ka gore calaa kuli muslimin muslim kasta korsheeyahaati sadakatun sadaka suna eh qaala may kagoolay abu musa araeyta in waranba in lam ajid ana in lam yajid huwa ahe muslimkaasay hadin helna kuwaran bolsadagayaw qaala nabiyuna may kagoolay yacmalu huwa muslimka camal fale biyade yaday muslim muslimka miskanyalaka shageeye fayahmale shageeye fayanfacu anfie nafsa naftisa kot anfie wayatasadak walibaageena sadageeye a qaala qaala abu qaala abu musa araeyta akbirni ya rasuul allah in kabar in lam yastadi huwa rajulka hadii camalan awoodnen in lam yastadi huwa rajulka muslimka alcamala camal hadin awoodnen qaala nabiynaumay gola yuciidu yuciinu huwa muslimkan kaalmaya dalxaajati dhibaato koon saaxibe almalhufi lidhibaato geli kaasaan kaal almudari wa lidhibaato geliyaan kaalmaye qaala abu musa mereerey takdirni ya rasuul allahi o in kabar in lam yastadic huwa axadka rajulka cabdiga muslimka adin awoodn adin sadee kaalmadaas qaala nabiy mere yaamuru huwa muslimka mare bilmacrufi wanaaga mare aw lkayri keyr amare sumila sakrawnayma qaala rajgal abu musa mer areyta in waram in lam yafal adin falne macruf in farnen qaala nabiy noomay goolay yumsik huwa rajulki haysade an shari sharbaku sharta ku haysade fa inaha ina alkhaslata khasladaas oo shartal ku haysade ewa sadakatun sadagan haatay law mutafakun caleyh ahe alxadis alhamis alcishruun an abi musa alashari radialahu taala anhu an nabiy sala allahu alay wasalam qala nabiyu nao may ka golay cala kuli muslimin muslim kasta korsheyi haati sadakatun sadagi haati lan kasto muslima sadagilikufadew qala abu musa may ka golay reyta akbirni ya rasuul allahi o in warab in lam yajid huwa muslimka din halnen qala nabiyu nao may golay yacmal huwa muslimka camal fale biyade yaday muslim muslim lamadiskanyadiya ka camal fale fa yanfacu huwa muslimka anfaci nafsa nafsa almuslim muslimka naftiisa anface wayatasadau sadageeye qala abu musa may ka golay reyta in warab an naftisa fa yanfacu oo shageeya ganyaasha walakeli naftiisa kaanfeg kabacd wali kalan sadage qaala qaala qaala abu musa may ka gore arayta akbirni ya rasuul allah in waram in lam yastadic huwa muslimka sugadin awood in waram qaala nabiy na may ka goray yuciin huwa rajulki muslimka in kaalmaye dalxaajati saaxib alxaajati dan saaxibsha waan kaalmaye almalhufa dalxaajagaas oo almalhufa almudara la dhibaatageliyey aladi yastakiisu lanka gargaar darba in kaalmay le وayataxasaru shilaayahayo inkaalmayle kaasan kaalmaye qaala qaala abu musa mererey takwirin waran in lam yastadic huwa muslimka din awoodne qaala nabiy naumay kore yaamuru huwa muslimki amare bilmacrufi wanaag amare aw ilkhayri ama khayr amare qaala abu abu musa abu musa may kagole rey takwirin ya rasuul allahi in kabr in lam yafcal huwa muslimka din falneen khayrki naftisan farneen in lam yafcal huwa muslimka din falneen oo macrufki farwa qaala nabiy naumay kole yumsiku huwa markaasoy muslim kusuge haysade yani share sharta ku haysade fa inaha in alkhaslata hasladiyeede shartal ku haysade eba sadakatu mutafaqun caleyh baabon hada kan baabon fi liktisaadi dhexdhexaadsadow yan baabey fi daacati daacada la dhexdhexaadsadow oo daacada manaha meeliyoolsha madeel sii korto dhexdhexaadka wedaas baabon fi liktisaadi dhexdhexaadsadow yan baabey fi daacati daacad daacada la dhexdhexaadsadaw daacadaada sameeyaas qaala allahu tacaala ilahay may ka golay allahu aclam bimuraadihi ma anzalna unamadijin calayka nabiylahi muhamed oda korka alqur'aana qur'aanki korkamakadijin litashtaa litatcaba inaad dhibtooto nafta dhibin jaysamakingdijin waqaala lahu taala ilahay may ka goray yuriid llahu ilahay may doone bikum ising muslimiinta sing alyusra fudeeda singla doone walaa yuriiduhu alama doona bikum isan cusra uleesna singla doonaaw qaala lahu tacaala daha allahu aclam bimuraadi lafdigan oo daha xuruf ramz yani wa kay yani wa kay masalan alxuruf lmunqadica ayalare yani ilahay laylan badlika ilahay og waay macnaa langaje ma anzalnaa onama dejin calayka alkorka alqur'aana qur'aanka maaki dejin litaskaa litabcala inaad dhibto nafsaka dhibta taas maakin kadejin umana waqaala lahu tacaala ilahay may ka gore yuriid llahu ilahay may la doonay bikum isi muslimiinta tin may siina doonay alyusra fadeeda siina doone walaa yurid alama doona bikum cusra ulaas masima doona waan caiشhata radi alahu taala canha ana الnabiya sala الlahu alayhi wasalam dakala nabiy nabag iya galay alayha ala caiشha caiشha korsheeyan gali a cindahaa caiشha agdeedin imraatun roogd qaala nabiy naumay kolay man haadi tan ay haaysi qaalad meertay haadii tanga fulanatu hibilaya lere tadkuru hiya caiشha may hustay min salaatiha salaati fulana fulanadi ade salaadiya kusheekoyo nagati hebilay ahan salaadiya saetaa saeta amaano gali salaatulelakadafraas inta etaa cibaad badanta ka qaala nabiy naumay kagolay mahroog reertoon aish ah, calaykum laazima bima camal tudiigunahu isin awoodan laazima o wallahi laa yamalu llahu ilaahay ma magooya hataa tamalu ilah isin daacada kagooyasaan wa kana axabu diini diinkan jeelan badan ila ilalahayna ma amal ma camal wa daawama saaxibuhu saaxib shayba daa'ima aleyh alama ma korshay daa'ima متfق عlyh adskana متfق a an caiشhaa رadi لlahu taعala anha ana النabiy sala الlahu عlيه وsaلam ydkl النabiy nabon galay alyh ala aiش aisha gali زawjadiis waa cindaha aisha gadin imraatan bilamaytarog qaala nabiy kolay asturnayti qaala nabiy naomeere man haadihi tan may hayti tan baala rogda aisha may qaalad may kagolay aisha haadihi tan fulanatu hibiraya lere tadkuru hiya aisha may hustay may husaase min salaatiha salaati fulana fulanadiade salaatiy salaatulelkiy tukadaaso cibaadadiy badiyaasie sheegonagatid oo salita amin mudhaf amin dhorna faras eh, salaatulelkdha faras gadaa qaala nabiy naumay ole mah reebton aisha reebton erima isma ficlo maral ere mah reebton oskot yani aamus oo kale waay reebton calaykum laazima isin bima camal laazima tudiiguna isin awoodan caaidka macduufe hu maaga awoodan tudiiguna ho maaga awoodan camal isin awoodan lay laasima ma camal oo hadhowti halku hertolasin bilaawteen camal oo nayo isin awoodasan lay laasima amin say oo kale qaabkon qaarna laakaho saacaada min kumida laakaho saacaadna lasku jiifado wal isin awoodan lay laasima fa wallahi akadhaarday laa yamalu llahu alla daalow oo ilaahay sawaabsiyo daalow xataa tamalo ilaa isin ku daalasan wa ilaa isin camalkii reeba camalki reebasaana kagooyasan ilahay san fiyeelay laa yamalu llahu ilahay madaalayo magooya laa yaktac lahu ilahay magooya amal tawaabki masinkagooya hataa tamalu ilahay isinkagooyasaan oo isinku daalasaan wa kana axabu diini cibaadatan linjeelan badanyi ilahi ilalahi ilahay intika linjeelan badanyi ma camal waay daawama daa'imaayo saaxibu saaxibu ma maaga saaxib shay daaimaw aleyhi calaa ma camalkaas korshay daaimaw kaasa ilahay ka linjeelan badanyi wa muttafaqun caleyhi hadiskana muttafaq wa yani wamah mah kalimad e kalimatu nahyin wazajrin waay fasira mah kalimada oo mah e kalimatu nahyin wazajrin kalimatu nahyin reebow kalimidi wazajrin anaanadow kalimidi mah reebton yani saasa le wamacnaa laa yamalu llahu macnaheedu maybua imaam nawawi nin fasirahay raximahullah muxadithay faqihnahay laa yaqdacu huwa alama gooyaw sawaabahu sawaaban lah ilaahi sawaabsiintis cankum isinhagin isingegin masinkagooya wajazaa acmaalikum laa yaqdacu yakdacu ilaahay ma gooyayo jazaa acmaalikum acmaalin ilaahay jaazimteeda ilahay masinkagooya wayucaamilu walaa yucaamilu waay taas daata saakaasaas yani cadabka may liray jumlada fi xiyasi nafyi nafyigaasoy hoosisaka jar wayucaamilu walaa yucaamilu huwa alla malama caamulooda kumisin masin la dhagamaw mucaamalat almaali daalay noogi si dagan ladhagamaayo oo kale masin ladhagamaw xataa tamaluu ilaa isin ku daalasan fatatrukuu kutawasan reed bayan baki faxiinaydin intisaasi faday ibaado labilaawo reedla kutawawna yen eedan dhib badanta faxiinaydin yambaki may haboona daku mising maysing haboona an taakudo ini qaadatan maa camal qaadatan tudigunaho camalkaas awoodan addawaama dawaam awoodan caleyhi alalamal camalka korshe ini daaimtan awoodan liyaduma siin daaimo hawaabuho hawaabulcamali camalkaas hawaabshay siin daaimo lakum isin siinka daaim wafadluho fadlul yani waa kay camali camalkaasoy fadlishay siin daaimo alaykum korkin daaima ay fa yambagi may haboona lakum isin siin haboon an taakudu an taakudu inikaadataano gobsatan ma camal gobsatan tudiiguna isiin awoodan addawaama daaimo caleyhi cala alcamali camalkaas korshay daaim awoodan yani al liyaduma sin daaimo hawaabhu hawaab lcamali camalkaasoy sawaabke sin daaimo lakum isin sinka daaim wafadluhu liyaduma fadluhu fadlulcamali camalkaas fadlishay sin daaimo calaykum korki reedin daaimo taasa haboon wa fasira waan anasin radi allahu taala canhu gaala anas may ka gooley jaa halaatatu radin sedgof koyan ilaa buyuti aswaaji nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka zawjyaalshay guryaalsho koyan yasaluna hal su'aalaya can cibaadati nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ibaadadiisa shay warsadaayaan oo rasuulka kadaylaan ma ibaadee sameeyben falama ukbiruu marki lin sheegiya kaanahum ana halaaata halaasadii waa lamid fagaaluu yaraysadeen ha alacmaala ha alcibaadata cibaadadii yaraysadeen waa lamid cibaadadii acadduuha galilatan kutiriyan wagaaluu mereen ayna nacno unanten roogno min anabi nagu inten roogno sala allahu alayhi wasalam walhaal kad gufira lahu linabi nabag lan dhaafay maa camal maa walaagi takadama huwa maag hormari min dambi dembi nabi nabo dembi shay wali horumari wama taakara min dembi dembi shay wali gadal marin lan dhaafi ununten rogna nabo nasere unu nabo oo kale mihini ibaadi badiyaan mawele rasuulka dembi shay ki horeyki demb wal dhaafay ha sareen kolka ibaadi badiyaan ere haye lama may sameeye kala ahaduma hadu talaata sadidi koosho may ka golay ama ana ana nafsey usali tukude alayl aminka dong abadan tukude amin hindagamaskasiya salaatuleil kadhafare wal wagal alaakaru kan karer meere waana anin asumu soomay adahra siminka dong duula zahri adhr adahra dula dahr zamanka dhirishe soome anin walaa uftir ana maafuraw wagala laakaru kan kala mere waana anin actazil nisaa bilaman ku dheerade walaa atazawaju anaan maguursadaw abadan maguursadaw cibaadalay kamashgulay weligay maguursadaw sarensadidi fa jaa rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam walan sheegi kolay rasuulka lan sheegi daskaasaasaren waana taaso elag fa jaa rasuul lahi akoya ilayhim ila talaatati sadidi ansedi sala allahu alayhi wasalam faqaala nabiy nahu may kagoolay antum isin aladina han yatina bolsom kagolen kadaa sada wakada sada er yatina yaabua ha lay kalkun jawaabta ha jawaab sakuutila ama hooye rasul wallahi kadaarde yaabua ini an la akhshaakum kan siinka obsa badan yaha lilahi ilahi siinka obsa badan waatadaakum kan siinka obsa badan yaha lah lilahi sumidlay a laakin ni hase ahaate saasi oo jarta lalagaw asuumu anana soome waufdiru anana afure wausali anana tukude waargudu waan hundure watazawaju ana nisa bilaana guursade antana dariigadayna sado wadaday oo dariigada cibaada cibaadada cibaadaday wadaday sado hadda faman rakiba lanki guuro can sunati dariigaday lanki guuro falaysa huwa man kaaso mini anmo baclahaneeri faman rakiba lanki oo nio guuro naco rakiba hooba canku damboyto naco kahadoa ooba fiku damboytona jeelado faman rakiba lanki oo niyo naco ey kariya kahado can sunati sunaday lanki kahad dariigaday tan wa dariigaday mamaralangeero sunaday ka hado falaysa huwa man kaasoy mini anbaclahaan falaysa fi dariigi wa fiha dilay wadada i dariigaday makasugnaan man kusuge mutafakun aleyh an anas radi allahu taala anhu qaala jaa halaasatu rajulin halaasatu rahdin sid gof ya seedeen ilaa buyuuti aswaaji nabi nabig sawjiyaalshay sala allahu alay wasalam guryaalkoodi ya seedeen yasaluuna hal suaalaym can cibaadati nabiy nabiga cibaadadiisna warsadaaye sala allahu alayh wasalam falama ukbiruu markiyo lan sheegi oo rasuulka sawereey minki gaarna hundure gaarna cibaada sameeyey soonkana bilo markoo markoona ku sameey cibaadadi azwaajunabi inshi sheegeen yee waqaalu talaatadii neereena eyna naxnu una intee roogna intee nghaani eyna intee ba naxnu una nghaani min anabi nabag intee nghaani nabag maasadawini un sala allahu alayhi wasalam intee nghaani may weligad ufira wal dhaafay lahu linabi nabag lahantisa lan dhaafay ma walaagiya lan dhaafi zembe takadama huwa maaga horumari min dembi dembi nabinawa dembe maamalahayn macsuum ahaa hadi laala lahaado fadin walan dhaafi a wamaagiya lan dhaafi taakara wamaa gadaal maray qaala axaduhum axadu talaatati un kolku rasulka nten roognuo rasulka yani sala allahu alayhi wasalam oo kalmihin un cibaado badinuo sereg matalan qaala axaduhum axadu talaatati mer ama hoy ana ana laymaha fa usali ana ana tukadeeya layla fi layli bula layli dhon haminka dhon dhirishay tukadeba damba waqaala laakaru kan kalen mer wa ana asomanin mayliyoogiya soom soomay adahra dul adahri zamanka dhirisay hal maalan ma afuraayo sanadka dan soomanaade lay yani boqol soon lama boqol soon sad boqol soon ya nagde sanad soonga nagde walaa uftiru ana anin yani ma afuraayo weligay ma afuraw yani sariko ahay waqaala laakaru kan kalen meeray waana anin afsiru ahay actaziru dheerade annisaa bilangaku dheerade falaa atasawaju ana an maguursada abadan maguursada cibaado len guhew cibaado len faru nagde faja rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilah rasulka iyakoe ilayhim ila alaati tadidi anseedi an weerihaye faqaala nabiy mar antum isin aliflistifama gadras antum a antum isin aladina kuwi yatina kultum kagoolen kada zamankay soome wa kada zamankay salaatuleila kadhafare zamankay bilaangma guursadaw daangar isin wa saler mana kada mayleray cinda shaykhi majhulum wa cinda algaa'ili maclumu yani hadi kada marki laleyi majhul laakin ad wala gadaradaas hadhowti may fa usali laila kona actazilu nisaa ma erni kona asumu dahra ma erni kada kadaatiyolailingajedre antum isin aladina kuwi yatina kultum kagoolen kadaa sidi isado wakadaa sidi isado kagool yatina ahe adalki hoderaan ha saasa erniy aala rasulka ma eri ama hoy wallahi kadaarday ana akshaakum kansinka obsa badan ya aha lilahi ilahi sin goobta badan i ahaan adduunkan wali roog ani ilahay goobta badan tagudaylan deeri kor male wa takaakum kan siin goobta badan i ahaa lah lilahi la ilahay sin goobta badan i ahaa taasatala lagabon cibaadada dhahdhahaad iktisaada ka sameeyan isin iktisaadkasal isin kubahayi laakin ni hase ahaatay asuumu ana soome fi baclil ayaami soome ayaamta baclishe oo bilo soome wa ufdiru afure fi baclil ayaamna afure wa bilondon soonlay madhamaayo marna soomay marna fure wa usalii tukade fi lail hamiinka datis salaatuleila tukade wa argudu hundure hamiinka datis waan hundure a marna salaatulailanke marna ifde suna skuraasade wa atazawaju ana ana guursade anisa bil ana guursade dariigada isadaeri mana iktisaab dhexdhexaad margahayso bayna bayna markoona lasoomo markoo la furo markoo la hunduro marku salaade la tukado bilaana lasku guursadaayo awlaadiyo nasla faylmilakubao ahlu tawxiid nug ada dhalay waa ilahay waxida habahooba lafade kalku yani aranfaylo faman rakiba lanki guuro can sunati dariigiday guur wadaday tan ay lanki onayo guur falaysa huwa man rakibagamaasamahana mini anmao baclahan anbo yani dariigiday hanuunkay makusugnaano kalku iftisaasa lisamraay markaas daa'iman bicibaadalay wadaho badeerto wahay yani waa kayal diidaay dhahdhahaada lambahay marko marko ad dhahdhahaad kiskistaasoo ilahay wakinkagalankaobde kabacd ilahay merkidelswa mutafaq alayh adeskana mutafaq an ibni mascuudin radi lahu taala anhu ana nabiya sala lahu alayh wasalam qala nabiy naw may ka goray halaka may hilaagsameyna almutanadicuuna han xeel dheeradan iyo hilaagsamee qala nabiy nabo kagoliha alkalimata kalimadaasiy halaaan siditooka kagoli halaka almutanadicuuna halaka almutana siditooki kanagnagay wa kawaamay wurey xadiska muslimu almutanadicuuna macnaahu almutacamiquuna hanka xeel dheeradaw halmushadiduna han adkaayaw fi gayri mawdic tasdidi meelil adkaayay mawdacgi la adkaayay keyrki adkaaya hanasu mana meel la adkaayo jarta lakin meel adkaaya han adkaaya hanasa mutanabicin lere qala nabiyuna ana nabiya sala allahu alayه wasalam qala nabiy naw may kagoolay halaka may hilaagsameyna almutanabicuna han heel dheeraden cibaadada ka heel dheeradaayan hanasa hilaagsameyn qala nabiy nabo kagooli ha alkalimata ahay misahaa aljumlata jumladaasa kagoolay falaa tansid sookiya kagooli awaamaure abeegsoo adkeeya manaa oo diidahay ay mutanadicinta diidahay awaamaure abeedka muslimun almutanadicuuna wali adag oo gariibe eh, waana waa shicati musanif karaayo yani wal al wali ini adeeyo iyo laasimsadee waa musanifka koto kitaab aljaneel muqadimada saasa ka sheeg almutanadicuuna macnaahu macna almutanadicuun kalimadun oo mutanadicun eh, may maybu ah almutacamiquna hanka xeel dheeradayan oo cibaadadka heel dheer hamiin ban wadhafare geedan wasoomanaaday mutana yani dhimaybanagas hilaagsamo almutanadicuuna hanka xeel dheer almutacamiquna hanka xeel dheeradayan mutanadicuun ere hanka cibaado ka xeel dheeradayan almushadiduna han adkaayayan mutanadicuun ere fi gayri mawdici tashdidi adkaayo adkaayowki boos jayma e geer jay han adkaayayan anasa mutanadicuun ere yani kalku eldhe xeel dheerasidaas taasa ibaadada adeedan ka xeel dheerato ma ma marka dem ada kubawr ded may wala ge hamin don hoob salaatulelka dhafarto markonjifa maalinti soo manaato marbang hergalne saasaata marka dem ibaadadi dhongan kutabaas ibaadihii oo ad bilaawti kutabtin hilagsan nasiya an abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiy no may ina diina diinka yusrun du yusrin fudeedkin saaxibe diin lislam fudeedkin saaxibe binisbati liladyan diinogi horeeyan hoblankidi diintangeedan fadudua walan yushaada diinu diinkin malagaalibta ma ilaa galaba diinu diinkiye hu axadki kurooye ee fasadiduu sawaabiya wagaaribuu dhaxdhahaadiya wabshiruu inis bishaareeya wastaciinu kaalmaysada bilkadwati kalahow iwarobxati araawo washeyin kaalmaysada shaygaasoo min aduljati hiraabod kahow ee kaalmaysada kawama wuriy xadidka albukaari iyo ahe bukaari iyo xadid kasoy weriyey mayliya xadidkan abi hurayra radi allahu taala anhu an الnabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabiyna umay golay ina diina diin alislaami wa diinkan kan ina diina diinkan kan diinlislaame yani yusran do yusrin fudeedkin saaxibe waay diinkan fududi binisbati liladyan hadi lan firi diinogi hor diinogi hor boob lan firi diintan fudud waay may wale diinogi hor salaadiyo meel kanisa iyo macbadan hayna makaan saxaas laakin una salaadan meelal meel wagtaninka gal binaanka bahate walka tukadeel wala yushaada diinu diinka malaalib tomo wala yushaada diina le akorow idiinu le lagoodo lamadaba jaran sininshakala doon majhulan bineyo wala yushaada addiinu diinka malagaalibtama le wala yushaada diinu diinka malagaalibtama yani saas le ilaa alaba diin diinki lay aalib nagade hu aadki laaalibka may kuaalib nagade diinkan koy laaalibkama kurooy hooba isert diinka lay korooye may walehamin do salaatugele dhafare hooberta jarki walking abtugele gee soomanaade walking abtugele cibaadan taasa akriye gee marado akriye walking abtugele red marka de madiba daalas ajaki diinti sidila indareras red adi daalas mana kolkan diinkana kurooye hoobert makurooy kor walba diinka sheegaa suubiya hoobert adlayta dheedas marka de madaalas maylafale fasadiduu dhaxdhahaadiya fasadiduu dhaxdhahaadiya markoona yani salaatulel tukoy hamin gaarna isku jiifoy jusko ama subugoosay akrisoy subugoe cibaado dhaxdhahaadkooda waqaaribu dhadha waqaaribu dhaxdhahaadiya fasadiduu sawaabiya tan hor fagas fasadiduu sawaabiya waqaaribuu dhaxdhahaadiya wabishiruu bishaaraysada inis bishaaray kheer inis bishaareya wastacinu kaalmaysada bilkadwati kalahow ka kaalmaysada warawxati araawow ka kaalmaysada yani wa kay wa shayin wa bishayin shay kaalmaysada shaygaas oo min aduljati kalahow kumid e min aduljati yani hidaabadiyow kumid e rawaama yuri abdka lbukaariga weri wa fi riwaayati riwaaye kale riwaayadaasoo lah bukaari bukaari riwaaya sugnaati gaala nabi meray fasadiduu sawaabiya waqaaribu dhaxdhaxaadiya cibaadada wakduka laha ruxu araawa wa shayun shay shaygaas oo min aduljati haminka kumid eh wa shayun shay oo min aduljati kumid eh, haminka kumid e eh yani alqasda uqsud ilzamu laazima alqasda dhaxdhaxaad laazima alqasda dhaxdhaxaad laazima tablugu hal deerten yani waa kay saas wa hal deerten cibaadada dhaxdhaxaadka weeran kaad gudubten tablugu amalakum yadidiliyaalkin waryajarasabaasan iyo ciladi ilahay haldirsan reed wa fi riwaayati lah libuaariy sadiduu sawaabiya waqaaribu dhahdhahaadiya cibaado dhahdhahaadkooda waqaaribu yani wa ka yani waqaaribu dhahdhahaadiya wacdilo wakduka laha araawa wa shayun wa bishayin shayna yani wa shayun shay wa shaygaasoo min aduljati ilaabatu kumide i wa shayun shay min aduljati yani washayin tihirgilay kahadafanta washayin hada godaay washayin wastacinu bishayin shay kaalmaysada shaygaas wa min aduljati kalahawka kumid ana kaalmaysada ilaabaka kalahasaan algazda algazda baabulirawahan ilzamu oo kale haka dare algazda mafcuul lificlin macdufin tagdiru ilzamuwa ilzamu laazima algazda dhaxdhahaa laazima algazda dhaxdhahaa laazima wa ahay yani ficil oo macdufe oo وujوb lang hadas awalka nasbiye eh? ilzamuu laazima algazda dhexdhexaad laazima algazda tablugu hal deerteen amalakum yadidilakin dambing hal deerteen qawluhu qawl nabiy nabo koolshay addiinu ku qooli huwa addiinuka marfuucunka isin lirafiy huwa isinkaas adiin e marfuucunka lirafiy may laka rafciyay faacil miya mise naaib lfaacil calaa ma ficil korsheey laka rafci calaa ma ficil korsheey laka rafci lam yusama lang maga dhoonye faacilhu faacil ma ficilkaas faacilsha lang maga dhoonye lan sheegna krafi wala yushaada ma la gaalibtamo lankilgaalibtamaya mako addiin diinka ma ma la gaalibtamo a iska laafi waruwiya may kala liweriyey mansuuban xaal i ila nasbi wala yushaada diina le waruwiya may kala liy may liweriyey lan yushaada iya liweri o wala yushaada lan yushaada diina axadun sa liweriya waruya mansuuban ali weriyey ha waa ko mansuubnimadi waruya may liweriyey la yushaada diina diinka ma lagaalibtamo ahay axadun axad lagaalibtamo majarwa ilaa may layrooye diinki layrooye wa gawluhu gawl nabiy ilaa galaba usuba fasra wa gawluhu gawl nabiy nabo goolshay sala allahu alayh wasalam ilaa galaba huwa faacilka kajar diinang nagade ilaa galaba huwa diinkiya rooyeyo hu axadkiya karooye ey kalaba diinu diinkiya rooye hu ahadkiku rooye wacajaza dalika almushaadu kanolo lakaalibsamay kaase caajisey nooge wacadama dalika almushaadu kanolo lakaalibsamay oo diinka kurooyi nooge can muqaawamati diini diinkii kahorseedo sheye ku nooge may weeleyli kutrati dorogi mudeeri korto wadada kheerka eedan badiyin kolkun kheer onga kooge meelo korta bilay daalad kolkun dhaxdhaxaas weda reed ibaado وajaza may caajize dalika lmushaadu kilalaalibka miya caajize can muqaawamati diini diinki kahorseedo shay muqaawamadiis ya ku caajize wa diinkini horsurumo oo walba diinka suubiya sameeye ero ku caajize may wali likatrati durogi durogi lkhayri kheyrka wadyaalshay badnaantooda darteed walba kheer e oo diin cibaade hoob sameeyeerta adalay daalasu kolka dhaxdhaxaad wada cibaado algadwatu kalahow maylinlajeede sayr awal nahaari maalinta wilsha la socdo wrawxatu araawawna maylanajeede aakir nahaari sayr aakir nahaari maalinta aakirsha la socdo yelere rawxa waduljatu duljul may lere aakir leyli leilka aakirshayu hiraabod yani duljati washay min aduljati hiraabado hiraabadiyo kumid hiraabadiyo eh, laka hiraabodka lakamana o yani wa kay saas waduljatu sayr aakir leyli leilka aakirshay la socdo lere dulja kala yani dheelmadow lere dheelmadowa wa shayin shay laazima min aduljati dheelmadow kuma ilaminka dheelmataan daawad kaakhirjeda dheelma wa hada madkuurkum kan eh wahada wahada alxadiiu xadiidkan kan eh mismee wahada almadkuru lesule wahada almadkuru madkuurkan kan eh isticaaratun ideegudow kalima oo meelka langnijeed kalimado oo meel xaqiiqadii haasime meelka langaadodaw mana mana maalinta welsha soodaa maalinta aakirsha soodaa hiraabodka soodaata xaqiiqada sood kareegisma langlajeed cibaadi langlajeed cibaadada dhexdhexaadka welaw tantinu manaa misaal ahaan usubani misaal hasheeg wahada lmadkuuru kan hadil hasheegi isticaaratun edeegidow kalima kalima kalaan edeegidiyo watamtiilun suur misaaliyow misaal ahaan shay misaalna kasiyaw ila shaygan hoob ad baras lafadaas kale lakin kutusaaleeye sadasada misaalsa e walakaleey markaas aidan fahmaskogum tamdila langajeriyo caariya isticaara wahada madkurkum wahada madkuru isticaaratu edeegdo iyo kalimo kalima kal manashadan edeegdayo wa tamhilun misaalin waay oo ad misaal laka barahay may nagda kalkun tamtiil misaal wa macnaahu macna alxadiisi xadiiska macnaashay may bua istaciinu kaalmaysadaa calaa daacati llahi ilahay daacadiis kaalmaysada caza huwa alla caziiz nagday wajala huwa ala winadi daacadiis kaalmaysadaa bilacmaali acmaal kaalmaysada fi wakti nashaatikum faraxsanaanti wakti sheego oo cibaadada lankan oo safar musaafirka e ciba markiisa socdo socodka sawele yar yaraysadee mise daa'iman a socdew addunyo safarsha sai addunyo safarsha walna neebsade mana inta kutab hadina tuulada hoga hoobseed walaago yar neebtoy igoobliseed kugade kugaacoy walaagona neebtoy ameelakadele aakhirana na neebtoy taasa yan lakadele lilay misaal mana midlana baraay misaal idi addunyadi dhagansa nan kasaany aakhiradiina yeena safar aakiro yeena safar samayn baayi safar oo lagma neefsada maayn ge hamin doon safaran jeeda hamin doon salaatlakadhafara geed hoo badeerto yaan wal nooge kalkun wakti oo dhahdhahaad ay sinfaraasintin ibaadada sameeya red wa macnaahu macna alxadid hadis macnaa shay maybua istaciinuu kaalmaysada calaa daacati illaahi caza wajala ilaahay daacadiis korshee kaalmaysada bilacmaali camaliyaalan kaalmaysada acmaalas fi wakti nashaatikum faraxsanaantin waktishee hadas waktigisin faraxsantin acmaallakoyaw wa faraagi quluubikum wa fi faraagi quluubikum quluubtin faarugsanaanteeda cibaadahaadas bixaysu meel oo reer tastaliduna isin ma caansadaasan alcibaadata cibaado ma macaansadaasan walaa tasamuna isin innoogan watabluguu reed haldeerten maqsudakum resasin haldeerten lanka musaafurka ogda na neebsaday tartiib tartiibra sin laylay dantis madeera iditis madeeda hata kolku hasalimeera aakiran yeena saasa lamida siyena safar dheero safarkaasoy addunyada walnanka kasbade safarki kolku datis anka noogdo tartiib cibaadada an waleeliley kama sidi ana almusaafira lanka musaafirka musaafirkaas oo alxaadiga dhuguleb yasir huwa musaafirkan socdaw fi hadihi lawqaati waktiyaalkan haang en socdaw wayastarii huwa musaafirkan raacisadaw huwa usi wadaabatman raacisadaya fi ayriha ayr ogaadi ogaadin eerson raahaysadaayaan fayasil reed huwa musaafirki deere almaqsuda kilangasadiya deere biayri tacabin nooglana ka deere aakiran cibaadadiy saas walaw reed mana tamtiilka saaso lanka musaafirkasada salaado onti on hoosgaboobkas hiraabodka kale horta hiraabodka si hankalaha kalku inti hoosgaboob esa dareere duur hoobla deero idid waktiga oo kala la deer isku fadheede gurbishee furuday isku neebsade walaago neebsade nasade hadan markaasa saarsada hadan il sarka iyo dareere hadan o ku maqsuudkasaasaga dele cibaadadan iyena saaso markoo cibaado sameeya markoo walaago neebsada saasin wadanla maqsuudkan jina deelasare saas oo kale rasulka nignital sala allahu alayh wasalam wamacnaahu macna lhadidi maybo saacino kaalmaysada ala daacati illahi caza wajal macnaahu lanka wadeedo hadidka fasraa imaamu nawawi wamacnaahu macna lhadidi maybo saacino kaalmaysada ala daacati illahi caza wajal ilahi daacadis korshe kaalmaysada bilacmaali camaliyaalan kaalmaysada camal cibaade fi wakti nashaadikum faraxsanaantin waktisi camalan kaalmaysada wa fi faraaki quluubikum quluubtin faaruqsanaanteeda dhahdiye camalan kaalmaysada bixaysu meel camalan kaalmaysada tastalizuuna isinma macaansadaasaan alcibaadata cibaadad macaansadaasaan walaa tasamuna isin noogan watablugu derasa watabluguuna derasaan maqsudakom maqsudkinga derasaan reed kamasili ana almusaafira lanka musaafirke musaafirkaas o alxaadiga dhugilado yasir huwa musaafirkan socdo fi hadi tandhaadiyat yala ogaati waktiyaalkan oonayo wakti hiraafiyo galabtiyo hameenka hiraab kan socdaw okel yani in socdaw yasir socdaayo fi hadi ogaas wayastarix huwa musaafarkaas n raaxaysadaw wadaabatuhu daabat musaafir musaafarka daabadiis n raaxaysadaas fi ayriha ayr yani wa kay fi ayriha ayr ogaadi ogaasn keerkood n raaxaysadaas okel fayasil huwa musaafirka reed marka dema deeraw almaqsuda dantis deeraw reed biayri tacbin noglaan rafaadlaan digarhed wallahu ilahiya aclam og macnaa haqiiqad ilahay og laakin saasa lang maraya saasang maraya sal imam nawa sidan minfasri mana yani wa an anasin radi allahu taala anhu anas may bal kuriye gaal anas ninka goli dakala nabiyu sala allahu alayh wasalam ilahi rasul she may gali almasjida masaajid masaajid see gali faid anas marki ma kediye xablun hadago mamdudun lutegay bayna saariyatayn lamatir lamatir lakastegi faqala nabiy na may ka golay ma hada alxablu hadagan may gaalo meren hada xablugan kan e xablun hadago lizaynaba zaynaba leto faida fatrat adi noogdo tacalagat katacluga sabibilhabliya gobsadaaska kaas cibaadadiiya meelu deertay marba noogdo gobsadaas fagala nabiy naomay kole xulo fura hu alxabla hadabinka fura horta markan horay liyusali axadukum axadkin itukudoy nashaadahu wakta nashaadi waktaga farxsin itukudoy faida fatara laad axadka adi daalo noogo falyarguduskujifudoy saa rasuulka yiri sala allahu alayh wasalam mutafaqun caleyh cibaadad manaa dhaxdhahaada lan bahanyi xadgudubkaas o ad dhibaatay ala diiday wa an anasin radi allahu taala anu qaala anas may ka golay dakala nabiy nabiya masjida masaaidya gali masjid nabiy masjidmadiniya gali fa idan isla marki xablun hadagooba mamdudun la teegay bayna saariyatayn lamatirnamnasiyolaka teegi tiirkan i tiirkan iyo hadag hirin kolkun yani kolkun tiirka yarheed hadagi gobsadaas mayu hadagan warsidi rasuulka faqaala nabiy naomay golay ma hada alxablo hadagan kan ay may inta masaaid bu hadakiro malakasaane may hadagan kaalo asaarta maren alxablo hadagan kan ay xablun hadago lizaynaba zaynaba iskulatu zawjada zaynaba lizay zaynabi law may sameeyas faida fatarat cibaadi ka jaraa dorto cibaadarasin wadan wadan wad markadem faida fatarat hiya zaynaba hadi daalo noogd yatacalagat obsadaasa bi bilhableadaka kakaxaase kadidin sidaasa kakaxaaso faqaala nabiyna umay kagoolay sala allahu alayhi wasalam xulloo fura hu alxabla adaga fura cibaado meelada deel siyaasa may adaga fura liyusalli hitukudoy axadukum kookin hitukudoy nashaadahu nashaad alahad wakta nashaadi nashaad alahad ahadka faraxsanaantis waktisha hitukudoy faida fasarahu aadka bidaalo futuran falyarbuduu aadki hunduroy mutafakun aleyh hadiskana mutafak waa cibaada dhadhadalkoodoy taasu maha maclushaahid waan caisaa radi allahu taala anha